ku sharafeeda hooyada kulanti wacaana wanaagsan dhegeystayaal wiilkiinbah meel waa joogtaa si walbadana maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labay somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taarikh waxay ku aaseysan tahay sagaalaatanka bisha nofembar sanada qodobada barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa kamid ah xamaas oo sii deysay xubno ay ku jiraan israa'iiliyiin oo qayb ka ah heshiiskii ay horwada gaareen xamaas sidoo kale dagaalyahanada ururka xamaas waxa ay ugu baaqeen israa'iil xabajoojin rasmiya ay gaaraan si loo joojiyo dagaalka muddada badan socday ee u dhexeeyay labada dhinac iyadoo sidaasoo kale israa'iil ay sii daysay soddon ruux oo markaa falastiiniyiina ah oo xabsiyada israa'iil ku jiray waxaad kaloo maqli doontaan eh, marka muuqaalo laga soo duubay khaza oo muujinaya burburka baaxadda le ee gaaray muddadii duqeymaha ay ku socdeen khaza waxaan kaloo soo qaadan doonaa ciidamada yuhuudda oo mar kale weeraray deegaano ay degan yihiin dadka rayidka ay ku yaalla daanta galbeed qodobada kale aad barnaamijka kulanka ku dhegaysan doontaan waxaa kamid mid ah sidee ku dhacday in lasoo badbaadiyo xubno markaa hindi ah oo laga badbaadiyey meel ay ku dhaceen oo ay muddo badan ku jireen qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordho xubnihii joogtada ah warbixinno gudaha iyo dibadda ayaa dhegeysan doontaan dhegeystayaal markale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka k n haddunbaad isogaatood hurdadii ka kacdaaye hurdadii ka kacdaay hawshaanaad tirsanaysi dhankygay ku hore ku keenay hortay lahaan fanaaniinta maxamed nuur iyo aamine far xuseen ereyadii lahanka heystan waxaa iska abwaan maxamed cali nahaari waa heysii la qabtay kii daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka kn maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiya ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacad barnaamijka kulanka k nn ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer

bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow sayid sharci heedooyade cafimahadalka ha ku noo isiya sharafciheedahohoyaday qeybaha hore ee barnaamijka kulanka knn aan gudagalana dhegeystayaal aynu ku biloawne xukuumadda soomaaliya waxa ay ugu baaqday xubnaha golaha shacbigu inay ka qeyb qaataan gurmadka loo sameynayo dadka ay saameeyeen roobabka deyrta lino ay ka da-ay badan oo kamid a ah koonfurta iyo bartamaha soomaaliya roobabkaasi oo saameyn xoog la ku yeeshay dad iyo duunyaba burbur xooglan gaarsiiyay deegaano badan buundooyin iyo wadooyin muhiim ah sidoo kale go-doon geliyey kubanaan kun oo kamid a ah shacabka soomaaliyeed oo qaarkood aanay geli karin ama aanay awoodin isku socdaan amaba ay ka tallaabaan meelaha qaar ay ku goodansan yihiin wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in markaa uu kamid ahaa wafdi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre oo gaadhay dhowaan magaalada kismaayo wuxuu sheegay in dhowr maalmood ay u kurgalayeen xaaladaha ka jira jubbaland uuna markaa sheegay in xaalad aad u khatar badan ay deegaanada ka jirto dad badanna ay saameeyeen roobabka da iyo sidoo kale fataahadahaba gurmad degdeg degan dadka ay u baahan yihiin wuxuu sheegay inay soo arkeen meydadii biyuhu qaadeen sidoo kalena xaalado kale oo adag ayuu ka horsheegay xubnaha golaha shacbiga warbixin ka siiyey goobihii ay tageen iyo sidoo kale dadaalka xukuumadda ay wato sidoo kale waxa ugu baaqay xubnaha golaha shacbiga inay ka qayb qaataan gurmadka dadka loo sameynayo waa kan wasiirka qorsheynta wasiir beene beene waa mahadsan tahay waxaan rabaa horta kowda hore inaan sida xildhibaanada sharafta leh ee shalay iyo maantaba ay u tacsiinayeen una isku abaabulayeen inaan ku bogaadiyo qaybna ka noqdo in dalkeenna soomaaliya aafada iyo dhibka weyn ee maalmahan iyo isbuucyadii hadda lasoo dhaafayba ka jiray inaan tacsidaas anigana aan horta qayb ka mida ku biiriyo intii dhib ka soo gaarta oo dhanna ilaahay ha u fududeeyo oo intii ku dhimatayna dad baa ku naf waaye ilaahay jannatulfirdowsaha ka waraabiyo inta kaleento oo dhibaatada hadda ku dhex jirto oo saacad kasta iyo maalin kastaba ku soo biiraysa inay dhibaatadaas aafada daadadka ah ay saameeyaan in loo mataqaana qof kastoo soomaaliya u gurmado intaas horta waa fikirka guud oo ducada ah oo mar kasta inaan isku ducayno aan ku khasbannahay marka labaad waxaan rabaa inaan bogaadiyo guddoomiya hoggaankaada adiga iyo gudoonka iyo xildhibaanada sharafta leh oo ajando ka dhigtay arintan muhiimka ah ee qof kasta oo soomaaliyeed ee saamaysay iyo dhibka intuu la egyahay aad iyo aadaan kaaga mahadcelinaa guddoomiya adiga oo hoggaanka baarlamaanka qiimana u yeelay dadaalna geliyey inay waxyaabaha dadka saamaynaya in ajandayaasha sidaan loo soo hormariyo xildhibaanada sharafta leh ee shalay iyo maanta arrintan wakhti gelinayane waxaan qiraa inaad mas-uuliyiintiinnana gudanaysaan inaad waxa aad ka hadlaysaanna wixii ugu mudnaay oo in laga hadla ay ahayd aad iyo aadaan u mahadsantihiin qodobka saddexaad guddoomiye xale waxaan ka soo laabtay kismaayo jubbaland oo aan wafdi uu hogaaminayey ra-iisul wasaare xamse oo aan qayb ka ahaa oo aan saddex maalmood aan soo joognay maalintii aan tagnay ilaa iyo shalay gininkii hore waxaan qayb ka ahaa safaradii iyo kulamadii aan la yeelanaynay iyo meeshii aan kula kulmaynay oo ah meelihii daadadka waaweynkeed ay ka dhaceen ee dadka soomaaliyeed dhibaatada badan ka soo gaartay jubbaland inta aan joognay guddoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaan ku soo aragnay dad soomaaliyeed oo dhibaatada daadadka iyo aafada ay geysteen aadan qiyaasi karin oo aanan la cabbiri karin waxaan xasuustaa covid markuu bilaabanayo dadka ma cabbiri karin waxa la dhaha covid maxay tahay laakiin aafada markay bilaabatay oo qof kastaba dal kastaba meeshiisa ugu tagtay xajmiga ay la ekayd waa ogtihiin inta dad ku dhimatay markaas unbaa dadka lagu baraarugay daadadka soomaaliya hadda ka jiro inta ay la eg yihiin dad badanoo soomaaliyeed ma cabiri karaan inta ay la eg yihiin dhibbu aad iyo aad u weynaa ka dhacay jubbada maxaan ku dhahaa jubbaland south west iyo hirshabeelle waxaa ugu badnaatee oo baar dheere iyo buurdhuube iyo luuq iyo maxaan ku dhahaa ilaa iyo sood weyste degaanadanoo bardaale ilaa iyo hiiraan shabeellada markaa geshid ee hir shabeelle buulo burta oo aan weligeed biyo gelin boqolkiiba sagaashan magaalada biyaa buuxiyey oo xeray ceelashii biyaha laga cabaya shan ceel baa ku taallay afar ka mid a biyaha aad daboolay oo dadkay ka soo qaxeen hal ceel oo degmada buuluburta ka mid ah ayaa dadka dhan saf ugu jiraan ilaa iyo intaasoo boqol oo kunoo qofood ayaa magaalada ka qaxday meel kastoo loo qaxa biyaha sii gala waa laga sii qaxaa maalmahan inta aan joognay jubbaland waxyaabaha musiibada oo ka dhacaya waxaa ka mid ah madaxweyne axmed eh, maxamed islaam iyo ra-iisul wasaare xamse inta aan dadka u tagaynay dad meydad ah oo biyaha ay wadaan ayaa meelaha qaarkood laga qabanayay oo meelihii biyaha go'doomiyeen qaarkood ay ku dhinteen waxaan la kulannay dad inay soo qaxeen intaasoo biyo arkaysaan biyo la cawacaa oo nadiif aanan haysanin ilaan waa ogtihiin biyaha hadda socdo biyo qofka uu ku dhiirin karay inuu cabo ma ahane biyo la'aanta jirto cunto la'aanta jirto dhar la'aanta jirto dad go'doon ku ah oo boqol familiya halkaas ku xayiran la dhahayo oo dooman loo raadinayo oo doomanka qaarkood inay qalmeen dadkii oo caawin lahay ay ku dhimanayaan dhibaato aad iyo aad u ba'an ayaa jirto waxaan kaloo meeshaas ka qirayaa oo aan rabaa inaad ogaataan madaxweynaha soomaaliya mar kasta asagana sidaasoo khadka ugu jiray oo arrimahaas oo u waraysanayay oo qayb kaga ahaa dowladda dabarteeda waa yar tahay shacabka soomaaliyeed xildhibaanada waxaan rabaa inay ogaadaan inaan wada gurmadno waxaan u baahanahay waa sida qof kasta dareenka u muujinaya si la mid ah waa in loo istaagaa in fanraysinno loo suubiyo qurbo joogto in loola hadlo qof kastaba soomaalida sidaan isku caawin jirna isku caawiyo dadka waxa ugu daran waxaa waaye biyola'aanta dharla'aanta hoyla'aanta kanaacadii way bilaabatay shubankii wuu bilowday oo waa taqaanaan markii biyaha ay soo baxaan bulaacadiiha soo baxayo dhibaatada xajmigeeda marka aad iyo aaday u badan tahay waxaan rabaa inay qof kastaba oo runta ka sheegaya in loo wada gurmado dareenkeenna ha noqdo koow ha loo wada gurmado lacag aruurin qof kastana degaankiisa in intii loo aruurin karo loo aruuriyo marka waxaan rabaa bogaadintaasna waan wadaa kelina waxaan rabaa inaan idiin haylaadgareeyo waxa aan soo aragnay iyo waxa maalmaha soo socda la cabiraya inay soo socdaan walaalayaalow aad iyo aad ay ku yihiin dowladda soomaaliya tabar dhaqaaloo weyn oo dad lagu caawiyo inaysan jirinna waad ogtihiin niyadna waa la hayaa ra-iisul wasaarihii forontiguu joogaa shalay waad arkayseen dhaqaale dowladda jaina nagu tabarucday ayaa dhaqaale cunto waxaa looga geday magaalada maxaa dhacay meelaha qaarkood diyaarada meelay ku degaan ma laha dhulka waa wada biyo baabuur meel lagu geen karo ma meesha ugu dhow in la geeyo oo hadhow dadka saas loogu daadgureeyo waa marka lojistikdii broblem baa ka jiro dhaqaalihii dhaqaalo badan kama jiro anigu hadda sababtan uu soo noqday ra wuxuu ii soo diray hay arrimaha naga caawinayay in engagement lagu suubiyo oo ayagana dhanka xagga ay inoo joogaan marka adinkana dadaalkaas alla laba laabo dowladdana dadaal xoog leh ku jirta ra-iisul wasaarihi iyo biyihii ku dhex jiro wasiirro badanaa jiro aad iyo aada umahadsantihiin waddankana ha loo duceeyo masaajidaha looga duceeyo qurbajoogta halalaha hadlo qof kastaba doorka uu ku leeyahay mushkilada faanoo la fare kama qodna ma dhowe xataa biyahan markay noqdaan cudurka ay abuuri doonaana waad qiyaasi kartiin inta ay la eg tahay wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka soomaaliya wasiir beenabeen ayuu ahaa oo ka hor hadlayay xubnaha golaha shacabka sheegayna in dadku inta badan aanay ku baraarugsaneen dhibaatada dalka ka jirta ay ku hayaan musiibooyinka dabiiciga ah, gaar ahaan roobabkan deyrta elino iyo daadadka ay sababeenba dhinaca kale qaar kamid a ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa ugu baaqay guddoonka iyo dhammaan xildhibaanaduba in laga qeyb qaato markaa ka golo shacab ahaan gurmadka dadka soomaaliyeed ay saameeyeen musiibooyinka dalka ka jira xildhibaan caasho koos oo kamid a ah, xildhibaanada golaha shacabka waxay sheegtay in loo baahan yahay in xildhibaanadu go-aan gaadhaan islamarkaana ay markaa ugu talagalaan shacabka soomaaliyeed maadaama ay matalaan wakiilo u yihiin gurmad ay u fidinayaan wax yar xitaa ha ahaadee waatan xildhibaan caasho koos oo kamid a ah, xildhibaanada golaha shacabka walaalayaal waxaan isku sheegaynaa waa waxaynu ognahay waana waxaan arkayno ummadda soomaaliyeed meel kastooy joogaan waxa dhacay waa wax ilaahay ka yimid marka hore waxaan ilaahow nimcadaad keentay waan kugu shukriyaynaa waanan ku xamdinaqaynaa waayo shalay markii abaaraha waxaan lahayn ilaahow abaaraha aaran noogu bedel aarankii baa yimid biyihiibaa maxaadane ummaddii masiibooyin baa dhacay ilaahay waxaan leenahay in isagaa boqoree boqorkiina abuuray ow dhalaalo khayr qabta adigu noo soo deji gacantaada lagu dhargaaye gacma weynow ilaahayow ilaahowaad inoo gargaar ogaada soomaaliyey baarlamaanow idinkuna ogaada waxa socdaayo waa masiibo xag ilaahay ka socota waxaana geystay ummadda muslimiinta ah war loo soo noqdo markaad hadlaysaan makrofankaad imanaysaan hebel ha ku arkaa u hadline ilaahay darti u hadal adiga oo garbahaaga malagyada saaran ixtiraamaya qowlka kaa baxayaana uu yahay ka laabtaada ka soo go'aya afkaaga iyo ficilkaaguna isku mid uu yahay maxaan u qaban karnaa dabkeenna ha saarina meel kala wax ase baarlamaan ahaan maxaan samayn karnaa ma bilaabaynaa gurmadka innagu waa la samayn jiray fatahaadihii webiga lacagaa la nooga gooyey annagoo fadhina baarlamaankan ayaa lacaga lanaga jaray waqooyi markay masiibadu ku habsatay annagoo baarlamaanka yagii hore joogna ayaa lacaga la nooga gooyey war heedhaha waxaan nahay wakiiladii shacabkaad leedihiin halkan waxaad la soo joogsanaysiin siyaasad siyaasadda aad ka hadlaysaan dastuurka aad ka hadlaysaan doorashooyinkaad sheegaysaan maogtihiin inaad gaadhaysiin yeen kale saaka kastoo soo tukanee maogna gaadhayno war alla ka cabsi meeshaan ha lagu dhaqo oo ha layska daayo waxyaabaha wadno waxaanan leeyahan ka codsanayaa golaha shacabka in maanta lagu dhawaaqo taakuladii ugu horrayseen u geyn lahayn ummadda soomaaliyeed waryaa dadkeennii biyihii baa laga soo saaray ilaahayna waxa saaray jubbaland markii xoolihii loodii wixii la qaaday doonyo lagu soo badbaadiyey way qarqarhayeen cuntaan ma hayse hooyay galaan may hayse huna may haysanin innaguna baabuurradeennii oo buruufaan wadannaa guryaheennii baan ka soo toosnay innagoo labisanoo soo qureecanaan halkanna hadal inaan u marinno miidyaha rabnaa ma waxaa ka fiican hadalkaan marinayno iyo shanta baarlamaanka ku jirtay maxaan ku tabarrucaynaa gargaarkaan gaadhsiinayna dharkeenna saddex doomood afar doomood baa allaha ka yeele ma samayn karnaa bahashana siyaasaddu markeeday timaadaaye yaan lagu dabiqin markaad halkan timaadda inaad siyaasad iyo oday hebel baa wax sameeyey iyo tidha xukuuma ha isxilqaaddo ayadaa xukuumaddii dalka ah annagu waxaan nahay wakiiladii shacabka maxaa nagaga aadan maxaan ka qaban karnaa maxaan samayn karnaa warintaa ha laysweydiiyo fatahaad haddaad ka hadlayso in adeeraa wixii shalay yimid iyo waxa soo socda mid wakhtigiisa la sug laakiin fatahaad iyo dadka baabaay wixii gurmad loo samayn lahaa ha laga tashado xildhibaan cashe oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ay ahayd oo ugu baaqaysay xubnaha golaha shacabka inay ka qeyb qaataan gurmadka loo sameynayo dadka soomaaliyeed ay saameeyeen roobabka iyo daadadka markaa saameeyey dadka soomaaliyeed ee ku nool koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo wajahaya xaalada adag markana dhegeystayaad ku dhawaataan warbixin markaa aynu kaga hadlayno arrimaha ku aadan in kaamirooyin lagu xiro goobaha ganacsiga ee magaalada muqdisho kuwaasi oo fursadna u noqon karaa sugidda amniga caasimada sidaasoo kalena caqabada wata maadaama goobaha qaar ee la sheegay inay xiran yihiin oo ay markaa aanay awoodin sidaasoo kalena ay ka cabsanayaan marka la eego al-shabaab wariyahena burhaan diini faarax ayaa warbixintan inooga diyaariya iyadoo dowladda soomaaliya ay ku amartay ganacsatada magaalada muqdisho inay kaamirooyin ku xirtaan xarumahooda ganacsi haddana waxaan ogaanay in suuqyada qaar ee ku yaalla magaalada la xiray kadib markii ay ganacsatadu cabsi dareemeen ganacsatada qaar oo nala hadlay ayaa inoo sheegay in lagu amray in xarumahooda ganacsi ay kaamirooyin qaybaha bannaanka uga xiraan kuwaasoo ka qayb qaadanaya amniga qaybo ka mida suuqyo ku yaalla magaalada muqdisho sida toofiiq dharkeynley suuq bacaad qaybo ka mida suuqa weyne bakaaraha iyo meelo kale ayaanu ogaanay in maalmo la xiray farmasho ku yaala suuqa tawfiiq ayaa maalmo ka hor xilla habeen ah walxa qarxa lagu welina waxaa ka muuqda raadadka burburkii qaraxaasi ka soo gaaray xilli habeen ah ayaana loo sheegay in qarax uu ka dhacay farmashiga kuula oo ka mid ah xarumaha ganacsi ee wakhtiga dheer suuqaasi tawfiiq ku yaala waxa uu sababsadana waxa ay tahay in kaamira lagu xiray marka la dukaan lagu iibiyo qalabka baabuurta oo ku yaala black sea ayaa sidoo kale qarax u ka dhacay sababtan waxaa lagu sheegay in kaamiro lagu xiray ganacsatada qaar oo nala hadlay waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay fuliyaan amarka dowladda hase ahaatee waxay soo jeedinayaan inay dowladdu qaadato doorkeeda amni sugidda ah ururka al-shabaab oo ka hadlay arrintan kaamirooyinka magaalada muqdisho waxa ay sheegeen inay ganacsatada uga digayaan dhinaca kale afhayeenka booliska soomaaliya oo wax laga weydiiyey cabsida amni ay dareemayaan ganacsatada magaalada ayaa sheegay inay lama horaan tahay in ganacsatadu ay qaataan amarada dowladda hay-adaha amniguna ay qaadan doonaan doorkooda amniga sugida ah dowladnimada iyo dalka looma sinna dalka dowlad buu leeyahay dowlada ka jirta ee ammaanka dalkana in laga wada shaqeeyo qof walba waajib a ah ka saaran marka ganacsatada waa jireen duruufo ay kusoo shaqaynayeen laakiin haddii ayba timid in maxaa la ganacsatada la siiyo awaamiir cad oo ah in deegaankooda degmadooda ama sonkooda goobtooda ganacsiga ee amniga qayb ka qaataan oo iyaga amnigooda in la sugaa ay qayb ka qaataan oo ciidamada ay la shaqeeyaan oo ay kaamerooyin ku xidhaan waxaan ku boorinaynaa inay kaamerooyinka ku xidhaan duruufaha in ayaga amnigooda la sugaa waa waajib ciidanku ka shaqaynayo waxa intaasoo ciidan ay u shaqeeyaan oo habeen har maalin loo taagan waa waajib qaran oo gudanayo si amnigooda loo sugo haddii lagu soo rogay in amniga qayb ka noqdaan oo ay kaamerada ka shaqeeyaan dee in ay kala qayb qaataan duruufaha dee ku xariirinaya in la tixgeliyo aaday muhiim u tahay laakiin marna gorgortan ma geli karto in amniga laga shaqeeyaahay waa wax hoosta ka xariiqan oo laga maarmaan ah dee qof khawaarijtu ay daynayaanba ma jiro qof kasta oo dalkan ku nool ama dalal kale caalamka ku nool khawaarijtu dhibaato ku hayso ilaahay baa garanaya xilliga wax ku imaanayaan laakiin waxaa waajib ah munaasib ah in amniga laga wada shaqeeyo suuqyada qaar waa uu ka dhaqan galay amarkan waxaana ganacsatadu ay noo sheegay inaysan jirin wax cabsi weyna ay ka qabaan al-shabaab falanqeeyaasha qaarna waxa ay sheegeen inay aaminsan yihiin in marka loo oga awoodda ururka al-shabaab aysan wakhti badan sii jiraynin amaradooda kalina loo baahan yahay in lagu dhiirado ujeedkooduna yahay in la buunbuuniyo maxamed xadir nuur oo ah falanqey ah ayaa noo sheegay in kaamirooyinka ay door weyn ka qaadan karaan anuu intaa ku daray rumaysan yahay inay muhiim tahay in ganacsatadu ay qaadato amarka dowladda adduunka eh, waxaa loo guuran teknolojiyada ah waxaad ogtahay eh, xeerarka amniga lagu sugo waxay soo mareen marxalado kala duwan hadda waxaa hadda la gaaray xili aaladan ama kaamirooyinka ah, oo nooca technolojiyada hadda maarata adduunyada ammaanka lagu sugo wadamada caalamkana mostly waa sidaas oo shaqooyinka amniga ugu xoog badan hadday noqoto combany hadday noqoto maaragtay xarumo kale oo caadiga ah, hadday noqoto nidaamka dadka caadiga ah, amniga ugu ilaalinayo qayb weyn ka qaataan oo wadanka ugu badan hadda la sheegay inay baasha kaamilada aad isticmaalaan waa wadankan ingiriiska oo dadka in ireland xilligii maaragtay ballaagada ku ahaayeen maarata dhibaatooyin badan u geysteen oo qaraxyada iyo dhibaatada ka geysan jireen dalweynihii britain isku dhihi jiray marka hadda soomaaliya waxay waayadii dambe hay-adahooda amniga ay garteen ama ay fahmeen ama maaragtay xigmad ama waay aragnimo kusoo korota in maaragtay kaamradu wax badan oo xagga amniga ay wax ka qaban karto taasoo markii dhinacaas laga fiirinaayo waa muhiim waana waxa keliya aan is karno dee qayb weyn bay ka qaadanaysaa dowladda soomaaliya waxaa sidoo kale loo jeedinayaa inay sugto amniga ganacsatada oo wajahaya hanjabaad kaga imaanaysa ururka al-shabaab oo aysan jirin meel muqdisho ku taala iyo hareeraheeda oo ay ka taliyaan wuu mahadsan yahay waryaen buraandiin ayuu warbixintan nala socodsiinay weli barnamijka kulankaa degeysanaysaan kaarina waad nagala socotaan dhegeystayaal dadka ha ku noolo ulmadu ka dhigriye cawiya subaahu bulshadu ka dhex tume cayaaraho weli barnamij kulankaada socotaan keenana waad nagaleysanaysaan saaxiibyaal markaan haddaynu eegnana arrimaha falastiin iyo israael waxaa socda leeyahay waa hadallo la doonayo in markaa lagu kordhiyo muddada heshiiska xabajoojinta ay horey wada gaareen xamaas iyo sidoo kale israel iyadoo markaa la aaminsan yahay in heshiis kale oo la gaaro fursad u noqon doono dadka falastiiniyiinta ah ee la daalaadhacayay dhibaatada kasoo gaadhay duqeymaha iyo weerarada ciidamada yuhuuddu ay ka wadeen khaza iyo qeybo badan oo kamid a ah falastiin waa hadalada ayaa socda iyadoo la filayo markaa in maalmo kale hor lagu dari doono waqtiga la kordhinayo ee markaa heshiiska xabajoojinta waxaana hadalada ku lug leh dowladda qatar mareykanka masar iyadoo oo qorsho uu yahay in la kordhiyo muddada xabajoojinta iyo sidoo kale maxaabiis isdhaafsiga taa oo la aaminsan yahay inay isu soo dhaweyn karto dhinacyada lagana yaabo in xabajoojin rasmiya la gaaro xabjajintii hore oo ka bilaabanaysay maalinimadii jimcaha saacadihii dambe ayaa gabagabo ku dhow iyadoo oo midda horena laga gaaray guule sida la aaminsan yahay marka la eego in lasii daayay dhammaan xubnihii lagu ballamay in la iswadaarsado oo ay maxaabiista ahaa waqhtigaa xamaas waxay sii daysay siddeetan xubnood oo israa'iiliyiin ah iyo kuwa ajaaniba ay ku jiraan iyadoo kuwa ay ka mid ahaayeen xubnihii ay gacanta ku dhigtay toddobadii bishii oktoobar sidaas oo kale israel iyadan waxay sii daysay boqol iyo siddeetan falastiiniyiinah oo ay ku jiraan haween iyo caruur iyo dhalinyaro kuwaasi oo in mudda ay haysay eh, marka la eego eh, xubnaha marka falastiiniyiintana ay ahaayeen oo ay ku jireen xabsiyada israel iyadoo in sida muuqatana dhanka xamaas un ay ka hareen markaa inay sii dayso xubnihii ugu dambeeyay ee u haray inta lagu ballamay heshiiskan haatan hore loo gaaray ee dhigayay in maxaabiis dhisdhaafsado sidaasoo kalena ee markaasi la joojiyo dagaalada iyo dhibaatooyinka ka socda falastiin waxay ku xiran tahay hadba xiriirka ay sameeyaan iyo sida ay go-go-antahay in heshiiska fuliyaan israail mar weliba waa u diyaar inay heshiiska kordhiso ayuu u sheegay warbaahinta al-jaziira mid kamid a ah xubnaha falanqayaasha siyaasada ee yahuudda waxaa jirta in israel ay hore u sheegtay inay dooneysa inay kordhiso muddada xabajoojinta maxaabiista ay islaafsanayaan iyaga iyo xamaas hadii ciidamada xamaas ay sii daayaan xubnaha haystaan waxay sheegtay in tobankii xubnood oo israailiyiina ama xubnaha maxaabiista ay xamaas haystaan hadii la daayo ay maalin dheeriya ku dari doonaan xabajoojinta sidaasoo kale afyeen u hadlay dagaalyahanada ururka xamaas oo lagu magacaabo khazi xamaad waxa uu sheegay al aljaziira Eh, marka waxaynu ka shaqeyn doonaa inaynu sii wadno heshiiskan si xal kale loo helo si adag aynu u shaqeynayna waxaynu rajo ka qabnaa in la kordhin doono xabad joojinta maalmo kale lagu dari doono si loo gaaro guud ahaan xabad joojin rasmi ah waxaanu rajeyneynaa inaynu sii deyno oo xubnaha maxaabiista aynu hayno sidaasoo kalena xabajoojin rasmiya la gaaro muddadana la kordhiyo ayuu u sheegay warbaahinta al-jaziira khazi xamaad oo ah madaxa siyaasadda ee dagaalyahanada ururka xamaas waxaan rajeyneynaa gabi ahaanba inaynu fulin doono heshiiskii hore aynu u gaarnay si aynu usoo afjarno arintan ayuu warbaahinta al-jaziira u sheegay madaxa siyaasadda ee dagaalyahanada ururka xamaas waxaan rajeynayaa in markaa maalmo kale oo dheeraada ay sii qaadato heshiiskan gebi ahaanba in la fuliyo sidaasoo kalena marka la eego in xabajoojin rasmiyaba la gaaro dhowaan waxaa kulan yeeshay madaxa hay-adda sirdoonka mareykanka ee c i iyo sidoo kale madaxa siyaasadda hay-adda sirdoonka ee yuhuudda ee moosaad loo yaqaano waxay ku kulmeen magaalada markaasi waa dalka qatar ayay ku kulmeen waxayna diiradda saareen arrimaha jira iyo xiisada bariga dhexe ka jirta iyo arrimaha ku aadan maxaabiis isdhaafsiga iyadoo inta badan la aaminsan yahay sidoo kale inay ka wada hadleen arrimaha in israel ay dooneysay dib inay u bilowdo dagaalada ka dhanka ah dagaalyahanada ururka xamaas oo ay dee dooneysa markaa inay markaa dib u bilowdo walow loo soo jeeday israel inay xabajoojin sameyso si dadku usoo kabtaan soo kabashana looga sameeya khaza oo xaalad adag ku jirta dhinaca kalena waxaa la filayaa inuu furmo shirka qaramada midoobay ee isbedelka cimilada looga hadlayo meetay sideed labaatanaad cop shirkan waxaa isugu imaan doona inta badan hogaamiyaasha dalalka caalamka waxaana dalalka ka qeybgalaya inta badan ay matalayaan qeybaha kala duwan ee qaaradaha dunida waxaana leeyahay afrika maxay yahay waa maxay doorka ay ku leeyihiin shirka isbeddelka cimilada ee ka furmaya uh, dalka imaaraadka carabta soddonka bisha november oo maalinimada beri ah waxaa leeyahay afrika waxa ay wajahaysaa xaalada ugu adag marka la eego isbeddelka cimilada dalal badan oo soo kareeya oo afrika ku yaala waxay la dhacayaan waxyaabo iyaga aan waxyaabo aysan sameyn oo markaas saameyn ku yeeshay oo ay ka mid yihiin warshada dalalka afrika ku yaala oo qaarkood nacfi badan aanay kasoo gelin dalalkan taa badelkeeda ay ka faa-iidaan dalalka reer galbeedka iyo dalalka dhaqaalaha caalamka haysta dalalka geeska africa waxaa laleeyahay waa dalalka ugu badan ee wajahaya xaaladaha aadka u adag marka la eego saameynta isbeddelka cimilada uu ku yeeshay dunida horaantii sanadkan iyo haatanba waxaa laleeyahay dalalka etoobiya soomaaliya iyo kenya waxay wajahayaan xaalado aada u adag marka la eego marna waa abaaro marna waa marka la eego biyo iyo sidoo kale fatahaado iyo daadad sida haatan haysato soomaaliya ee dalal kale oo kamida ah geeska afrikaba waxaa laleeyahay wadamada afrika waxay u baahan yihiin inay helaan magdhow iyo inay dhaqaale helaan si ay wax kaga qabtaan arrimaha isbeddelka cimilada oo la aaminsan yahay in waxyaabaha ka dhashay iyagu aanay wax badan ku lahayn maadaama dalalkan inta badan aysan ahayn dalal horumarsan warshado badan ay ku yaalaan dhaqdhaqaaq badan uu ka jiro qaarkood waxay la dhacayaan aafooyin abaara marka la eego iyo daadad iyo duufaano iyo roobabka elino sidaasoo kalena qaarkood waxay wajahayaan xaalado nololeed oo aada u adag waxaa leeyahay eh, wadamo badan oo afrika waxay u baahan yihin inay la tagaan shirka cop ee isbedelka cimilada dunida ajendayaal caalami ah oo ay u baahan yihiin markaa inay kala hadlaan madaxda caalamka ee shirka ka qaybgalaya waxay u baahan yihiin inay kala hadlaan wadamada soo koraya dalalka horumaray inay kala shaqeeyaan sidii eh, markaa loo horumarin lahaa dalalkan soo koraya ee afrika ee eh, xaaladaha adag wajahaya weli barnaamij kulanka ad degeysanaysaan keenan waad nagala socotaan kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee eh, knn kulmiye news network dhegeysti milankiini ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaya allah wada raxmadee fanaaniinta maxamed salaan tubaac iyo xalimo khalif magool waxayd baxtaalka barnaamijka kulanka ka yeeleen heese kale warbixno kale inoo soo socda balse markaa waxad ku dhawaataan dhegeystaan xubintii maantao kale waxaa dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo arbaca taariikhdan waxay ku beegan tahay sagaaliyolabaatanka bisha nofembar sanadkuna waa laba waa maalinta saddex boqol ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aa la idmoo laba soddon cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo soomaaliya ayaa amartay in dalka uu ka baxo safiirkii xilligaasi kenya u joogay soomaaliya sidoo kale isla maalintaasi maxkamadda ciidamada ayaa xukun dil ah ku fulisay madaxii ururka al-shabaab u qaabilsan sanaa dilalka muqdisho ka dhaca kaasi oo lagu magacaabi jiray macalin ilka maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo sagaalkii diyaaradaha dagaalka dowladii suufiyeedka ayaa duqayn xoog lahayd ka geystay caasimada dalka finland ee helsinki maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo afartankii maraykanka ayaa tijaabiyey bam ay ku jiraan walxo kiimika ah maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol kow iyo kontonkii faransiiska ayaa tijaabiyey nukliyarkoodii ugu horreeyey ugu dambayntiina maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii ingiriiska ayaa kala baxay ciidamadiisa magaalada cadan ee dalka yemen guud ahaana waa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n way maadsantahay afraxan la socodsiinaysa xubintii maanta oo kale waxaa dunida ka dhacay oo qeyb ka ahayd barnaamijka kulanka knn warbixinada kale barnamijka duniya egrana waxaa laleeyahay warbixintan waxaa loogu magacdaray warbixintii rajada qaranka hindiya koob iyo afartan ruux oo kamid ahaa shaqaale ka shaqeynaya dhismo ayaa waxaa laga soo badbaadiyey markaa meel ay ku dhaceen oo ay dhismo ka wadeen meesha u ahayd meel markaa tonel loo yaqaano oo ku burburay labaiyo tobankii bishii novembar waxaanay ku jireen toddoba iyo toban maalmood toddoba iyo toban maalmood kadib ayaana lasoo badbaadiyey saacadihii ugu dambeeyey waxa ku guuleysteen kooxaha gurmadka ee hindiya in ay markaa rajo wanaagsan iyo warbixin wanaagsanba u keenaan dadka reer hindiya oo ka walaacsana nolosha koob iyo afartan ruux oo ahaa shaqaale ka shaqeeya arrimaha dhismaha kuwaasi uu ku burburay tunnel ku yaala gobolka loo yaqaano utrakhan state ku yaala buuraleyda himalaya ee wadankaasi hindiya waxaa laleeyahay sidee ku dhacday in markaa muddo intaa la-eg ay ku qaadato sidaasoo kalena lasoo badbaadiyo xubnahan iyagoo aynan dhibaato gaadhin oo qaarkood xitaa ayna dhaawac soo gaarin maxayse taa horta waxa ka dhacay oo ay markaa dhibaatadan keentay dhismaha halka loo yaqaano silkiara pen parcot tunnel ayaa ku burburay gobolka otrakhan loo yaqaano ee wadanka hindiya subaxnimadii hore ee bishii novembar ee bishan gabagabada ah shaqaalaha ku shaqeeya mushaarka yar ee ka shaqeeya dhismaha waxaa inta badan ay ka kala yimaadeen ee laleeyahay gobolada dhaca waqooyiga iyo bariga dalka hindiya waxaana ku burburay ama ay ku dhaceen oo markaa tunnel god oo ku yaala gobolka loo yaqaano talkhan state ee himalayan dhaca waxaana laleeyahay waxay ku jireen muddo toddobiyo toban maalmood ah tunelkan la dhisayey ee burburay oo ay laga soo badbaadiyey xubnahan waxa uu ka mid ahaa mashruuc ay xukuumaddu bixisay oo ra wasaaraha dalka hindiya uu horay markaa u ansixiyey in la meel mariyo narendera modi mashruucaasi oo ahaa in la hormariyo lagana shaqeeyo marka la eego dhismaha tunelkan si kastaba dowladdu ilaahay haatan ma aysan xaqiijin in tanalkan uu ahaa mid si saxa ah loo dhisay qiimihii loogu talagalay mashruucana lagu bixiyey balse waxaay kooxaha gurmudku waxaa laleeyahay waxay isku qaybiyeen ilaa saddex qaybood kuwaasi oo ku guuleystay marka ugu dambeyn inay dadkan soo badbaadiyaan shaqaalaha ee uu ku burburay halka ay dhisayeen ama ku dhacayba markaa meelahan buuraleyda ah waxaa laleeyahay kooxuhu waxa ay sameynayeen badbaadinta loo yaqaano radmaner ama badbaadada dooliga taa oo ay ugu suura gashay in ay iskala qeybiyaan ilaa saddex qaybood ay isku qeybeen ayaa la sheegay iyadoo afarlaatankii saaca ay u dambeeyeen ay kooxuhu isku kala saareen qeyb markaa ah soo saarta ama qoda dhulka qeyb kalena waxa ay ka ilaalinaysay in dhagxaantu iyo sidoo kale caraduba aanay gaadhin xubnahan ku go-doomay ama ku jiray godka ku burburay waxaana leeyahay halka qeybta kalena ay ka shaqeynaysay xiriirka kooxaha si looga taxadaro badqabka xubnahan oo muhiim u ah dowlada hindiya maadaama warbaahinta hindiya ay aada looga hadalhayay eh, marka la eego dadkan ku dhacay ee eh, ay dhisayeen ku burburay oo la aaminsanaa in qaarkood ay dhinteen walow ay suura gashay in ugu dambeyn la helay iyagoo aanay wax dhibaato ah gaarin waana warbixin loogu magacdaray eh, marka la eego badbaadadii qaranka ama rajadii qaranka hindiya dhinaca kalena diyaarada ay leeyihiin milatariga mareykanka ayaa ku burburtay dhanka koonfureed ee badda jabaan iyadoo oo markaa lasoo wariyay in diyaaraddu ay saarnaayeen ilaa iyo sideed ka mida ah shaqaalaha waxaana markaa qaarkood la badbaadiyay walow qaar la sheegay inay geeriyoodeen intii aan marka wadan marka la eego qalabka badbaadada ayaana ugu dambeyn la sheegay inay dhibaato soo gaadhay markana dhegeysta waxad xubintii kalamaan addoonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaa la yidhi shar ninaan aqoon baa dugsada xarumo shaydaane qof shabaab yaqaannaa hal saac uma shaqeeyeen war horahankool wuxuu yidhi taagan tahay maanta shacabkiiiye eh. ciidankiiyo shaqaaluhuna waa kula shirkoobeene eh. wax kaloo la sheegaana waa sheeka baraley war waxaa kaloo la yidhi eh. mar hadday shamaagtiya galeen shabaqii loo daadshay shartoodii ilaah naga kor yeel cadowgii shaydaan shayddaankooda kulula shidadoodu badana yo dheegijari war waxaa kaloo la yidhi geel shibaaxay beeriya sidii neef shirma u booday dadka yagu shakaal lagu qabiray kama shahaadaane dulmi uu shinkii galay haddii shaaca laga qaado sharci kaama reebee shantaa laga horgeeyaa hadda inaan shilkaha qaadanoon sharaf u duullaa dootaan iyo inaad shallaydaan hadhow kiishi fale doorta war waxaa kaloo layidhi eh. qofkaan sharci kaa celayn eh. sheex aadmina aan lahayn shantaa laysaga dhacshaa waan abwaanguura waxaa kaloo intaas ku daray eh. askari dowlad iyo shacab sharwada uma kala harno dagaalka shirkaan kurnahay warbowayaal warkaa iga boobine sidadaa khawaariijta iyo shuqulxumaantooda in shisheeya uu qayb ka yahay waa shakilaane haddii aan shuf laga siin shacbiga way halligayaan allayleeshargudban shaydan xijaaban aan la yidhi mashirna ma sharci adag ma dhigana laysma surnaadee war meeshii bogtaa balbashee waxaan maqli jiray shankaroon haweenkaay shib waxaan idhaahdaba baryaan kugu shukriyayaa warabwaan horena wuxuu yidhi naftu waa shahiid amase waa sharaf ku noolow war kalamaanay shabaab haddaan iska celinno sharaf waa ku noolaahaynaa waxaa la yidhi odayaalay khawaarijtu nuqabo ku magacaabeenoo la shaqay jiray oo is soo hadlay waxay dhaheen waxaan bariga gaduud-shabaabka uga qaabilsanayn inaan dadka iyo xoolahaba u aruurinno ayahe sakawaaj ijtimaaci may ahayn dadkii xoolahaba warbawma baranji bay ahaayeen waa warey war shabaab barankii ma noqdo war dadka iyo duunyada ay aruuri jireen kuwooda ma ku dari jireen warwarka waa iga dhex odayaashu waxay ahaayeen kuwa nimanka u dhega fudude waxay dheheen xoolaha iyo dadka aan shabaabka u aruurinno waa ku qasbanayn aryaanaha odayaashu waxaa kalooy dhaheen dowladdan isu soo dhiibna waanana soo dhowaysa si oo sharaf lahaana naloo ixtiraama kuwaan kasoo tagnana waxaanugu baaqayna eh. inay ka soo tagaan intay gooru goor tahay mar horesu tii laydin yidhi eh. shar ninaan aqoon baa dugsada xaruma shayddaane eh. qof shabaab yaqaannaa hal saac lama shaqeeyeen war odayaashan soo dhiiba ilah baa tawfiiqda waafajiye deegaanka carfuudee gobolka mudug nin shaqaday haayeenoo kala haayey oo horjooga ah lana odhan jiray axmed nadaara ayaa la dilay waxaana markii la dilay ugu gudajarayaa la yidhi faldembiyad xoolo aruurin ah hadday horaa looga nasa waayo naftaa la dhaafiye sheegay in la dhaawacay gacantana lagu hayo waan wallaweynay xoolahan shabaabku naga urursada xagee ka dhoofiyaan waaqla oromadaadakadakilahaliidana warbaw buntlandiyo oroma isma hayaaniine madaxweyne deni wuxuu mucaaradka ka codsaday in danta dowladda la eego hadda doorasho qof iyo coda la aqbalo gorbashirow danta dalkii dadka dheega jiray danta dowladdana may haytatana waaryaraheen dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu haduu tashaday maxaa loo daba socdaa war kalemaanay war ma haysaane eh. waxaa la yidhi galmudug iyo jubbaland eh. ayaa waxay ka wada hadlayaan sidii loo ciribtiri lahay khawaariijta iskaashi labada maamul u gaarana way yeelanayaan madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali ciid eh. iyo wafdi uu hogaaminayana kismaayay ku sugan yihiin marka wadahadal dheer kadibna galmudug waxay tidhi odhin iyo xeradiin yaanan u kala harin dagaalka khawaariijta war dagaalka khawaariijta aan laga wada hadlayna ha wada galo waxaa la yidhi waxaan ka wadayoomaynaa sidii loo bilaabi lahaa sidii loo geli lahaa iyo saynu war goorta kiirhiraan goorta kiirhiraan bilaashaan laatiina koonfur galbeed aman dheera bilowday dagaalka shabaab gujijay saddexaad walaago b l labaymaahin war sarkaal reer koonfur galbeed oo mudug ka soo dagaalamay oo baydhabo ku laabtay hore inuu samik lifaha iska celi ayaa wuxuu yidhi jinkaas ku reebtoy urbow buntland dagaalka khawaarijta waayadanba ah ku jidhaye kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war galbeedka markii ugu horraysa laga haysay waxaa la yidhi ama kiin dhirifna waan kacaynaa ama kiin kacnana waan dagaalamaynaa war reer galmudugoo khawaariijta fara ku hayaba waxaa u shidan maanto kalana madaxaana furan waar galmudug baa ku waalateene gobolkii sanaag baa laysku hayaa ciidamadii somalilan iyo kuwii khaatuma ayaa dagaalamay baa la yidhi hadda khasaaruhu waa badan yahay baa layidhi labada dhinacba war oromada hargayso tagtay lalamaba dagaalana la yidhiyo beenta iska daa warkalamaanay war ma haysaane wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaala oo ka hadlaya xaflad lagu soo dhoweynaya ku biritaanka soomaaliya bulshada bariga afrika wuxuu yidhi geesiga nabadaan u baahanay geesiga colaadda uma baahnin miyuu yidhi war ma al-shabaabaa duqayn boqol looga diluu yidhi war ma wuxuu ku celiyey dad colaadda u gacmo go'ay waa aragnaahe dad nabadda u gacan go'a ma karnaa ma hadda khawaarijtu meel kastay galaan waa laga dabagelahayaa ma yidhi waranaaya weligiinba warka waa ku didaane wasiir alcadaala isagoo mucaaradka u duur xulaya wuxuu yidhi dadka arki waayey dalka meesha laga keenay guulaha al-shabaab laga gaaray dayn cafinta cunqabatayntii u kowlaqaadayo nabadda muqdisho ka jirta midaan ugu dambayso idaacada xafladeeda joognay kubiiritaanka bariga afrika ee dadka mugdi u sawiraya maxaa la weydiinaya war wasiir cadaala intaas waxuu ku sii daray dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay mugdiiyo iftiin waa kala cad yihiin war wasiir cadaala xala heeste waxa ubaqaada ahayd inkastoo loo baaqo oo loo sheega barwaaqo dadbay meeli bugtaa bugtaa dadbay meeli bugtaa war kalamaaney gudoomiye madaalo soo koobay sheekada kubiiritaanka soomaaliya east africa wuxuu yidhi wafdigii ka socday ururka east africa habeenkii aan xarunta gobolka banaadir ku marti qaadnay ayay go'aanka ka gaareen inayna aqbalaan wuu goorta annaga u kala kicnay miyuu ka wadaa weesh qaraareen miyuu yidhi war guddoomiye madaale dadka ku eedaynahaya daadadka magaalada fadhiistay ma u jawaabay war kalamaanay guddoomiye madaale waxaa kaloo yidhi webiyada madaalaan ku dabaalahaynaa dadka nugu dhaliilaya waa ku faraxsanaa waana maadsan yihiin waxauna soo qaata mahmaadi aheed luguxanta lagu xasuustaa ka horrayso aryadhaha samigae cabdullaba wuxuu yidhi ow daruurtii eebbaa soo da'sha dad loo qaabsaa maadar alla daruurtii eebbaa soo da'sha dad loo qaabsaa maadar alla warwar mahaysaane golaha shacabka oo idu yaallaan howlihii miisaaniyaddu maanta waxay ka doodeen fatahaadaha xildhibaan cabdisalaam dhammarcad oo ka hadlayna wuxuu yidhi arrintan aan ka doodayno waa maaweelin sababtoo ah dadkii ku shaqada lahaa masiibooyinka aaway baarlamaanka maxaa loo keeni waayey mase sheekadu waa uun ha layska hadlo warbashiirow saddex iyo baabmahmaad ka mar hore raiisul wasaaraha ingiriiska iska casish war ciyaarta soomaaliya ay saddexdii ebarka uga adkaatay suudaan ingiriiska kama dhicin kinya lagu qabtay waxaana ciyaarayay xulka siddeed iyo toban jirada hadda shalayoo kalana madaxa furaay war calaaya kulli xaal soomaalidu banooniga ma taqaana been dhehe saw cayaaro loo bogay ma bandhigin xulkeennii aryaadnaha mar dhoweedhe waa rooneedeena shimaadsaa naqateen صفر وصوماليا مغلب والسودان فاشل والصفر xubintii kalmaan ad maqlayseen guud ahaan aniga taligaysaan barnaamijkii kulanka od kala socoteen barnaamijka waxay kaga tegaa insi ku faanada faadmo qaasim hiroole heystii xabiibi intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo